الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnay waxaa noo socotay taabicigii cajiibka badnaa ee zayn alcaabidiin qisadiisa waxaana loo soo tilmaamay ama in badanna loo tilmaamo aan ku dhex jirnay ninkaa cali bnu xusayn ahaa in quluubta dadka uu ahaa mid aad iyo aad markaa u soo jiitay sidaa darteed ayuu addoommo fara badan xorayn jiray xilliga oy aad ugu beegneed xorayntana habeenka ciidda fidriga ayay markaa ahayd laba farxadood iyo laba ciidood ayayna markaa isku qaadanayeen walaqad xalla wuu degay cali bnu xusain min quluubi innaasi dadka quluubtooda manzilatan buu ka degay manzilad oo lam tazid calayha insaanun fii casrihi aysan ka degin qof insaan ah dusheeda casrigii markaa la joogay ama casrigiisa falaqad axabbahu nnaasu dadkiibaa jeclaaday asdaqa maa yakuunu lxub asdaqa maa yakuunu alxubbu jecel intuu ahaada tan u run badan waajalluuhu way weyneeyeen dadkii acdama maa yakuunu alijlaalu weynaan intay tahay ta u weyn wa tacallaquu way ku dhegeen oo way qabsadeen bihi asaga ashadda maa yakuunu tacalluqu qabsasho iyo tacalluqitaan iyo ku dhegitaan midda ugu daran washtaaquu dadku waxay aad ugu hilowsanaayeen oo ay ushqinayeen ilaa ru'yatihi aragtidiisa acmaq maa yakuunu shawqu shooq iyo hilow inta uu yahay tan ugu xeel dheer fakaanuu dadku waxay ahaayeen yataraqabuunahu kuwa suga liyancamu say ugu nimcaystaan biru'yaahu aragtidiisa khaarijan min albeyti aw daakhilan ilayhi markuu gurigiisa ka baxhayo iyo markuu soo gelayaba bannaankay ku sugi jireen say u arkaan aw haadiyan ama markuu u kalahayo ila almasjidi aw raayixan minhu ama uu ka soo caraawaya xaggeeda ruwiya waxaa la wariyey anna hishaam bin cabdilmelig ayaa wafada wuxuu u soo wafdiyey uu soo galay calaa makata maka xaajan asagoo xaaji ah asagoo xajinahaya ayuu hishaam ibni cabdilmelig maka soo galay wa kaana yowmaidin maalintaa hishaam ibni cabdilmelig wuxuu ahaa waliyan lilcahdi waliyan lilcahdi ayuu ahaa dhaxal sugihii khaliifka midkii bedeli lahaa buu ahaa fa aqbala wuu soo qaabilay yuriidu asagoo doonaya waa hishaami aawaafa dawaafka wayabtaqii dalbahaya oo raadinaya istilaama alxajari اlswadi inuu istilaamo ee uu taabto xajru aswadka wa akhada waxay guda galeen aljundun ciidankii alxaafuuna ku wareegsanaa bihi asaga yunabbihuuna inay baraarujinayaan annaasa dadka ilahi xaggiisa war hishaam baa soo socdee ka leexda dadkiibay kicinayaan ay intibaahinayaan wayuwasicuuna inay waasicinayaan aariiqa waddada lahu hishaam inay u waasicinayaan ilaan waa nin boqor ahe ka leexday bay leeyihiin boqorkii baa soo socdee ha soo gaar xaju aswadkee laakina laakiinse axadan qof oo min annaasi dadka ka mid ah lam yaltafit ilayhim saa uma soo milicsanin xaggooda ciidankii ayagaa iska qaylinaya ma ahee hal qofoo saa usoo soo egay ma laha way dadkii oo dhan cibaado iyo waxay ku mashquulsan yihiin walam yuwasic lahu mana loo waasicininoo wax loo banneeyo waddaa ma jirin faalbaytu baytullah baydku waa bayd alleh wاnnaasu jamiican cabiiduhu dadkoo dhanna waa addoommo ilaahay waa ilaahay addoommadiisa melig a yimid iyo hishaam baa yimid meesha ma taallo wa fii maa wakti hum ayagu kadaalika xaaladoodu ay sidaa tahay sumicat waxaa la maqlay aswaatu الta'liili wالtakbiiri cod tahliil iyo takbiir laa ilaaha ila اllah iyo allahu akbar cod ah baa la maqlay tahliilku waa tawxiidaysi iyo takbiir ayaa la maqlayoo aatiyatun ka imaanaysa min baciidin meel fog cod ilaahay weyn iyo laa ilaaha ila allah la dhahayo yaa meel dheer laga maqlay markii la maqlay fa asharabat way taagantay naxwaha codka dhankiisa alacnaaq qoori baa u taagmay marka saasee dadkii oo dhan loo wada fiiriyeyo qoorihii oo dhan waxay aadeen dhanka takbiirta iyo tahliishay ka imaanayso fa idaa rajulu waaba nin fii kowkabatin jamiica ku dhex jira oo min annaasi dadka ka mid ah waaba nin koox dadka ka mida la socda qasiimun qurux badan wasiimun qurux badan oo aad u qurux badan daamiruljismi jisidkiisa caato yahay daamir uu duuban yahay aljismu bog duuban macnaha caata ah wadiicu lwajh wejigiisuu ifayo calayhi korkiisa sakiinatun ay tahay xasilooni waa waqaarun iyo sugnaan si aayar ahoo kaadsiimo ah u socdoo deganaan ka muuqata qad mashaa wuu ku socdaa ninka fii isaarin wa ridaa hoosgunti iyo korqaadasho waa labada go ee xaramka mara hoos laga xirtay mid gool la saartuu wataa wabadaa waxaa ka soo maahiraya ka soo muuqanaya bayna caynayhi labadiisa indhood inta u dhaxaysa atharu sujuudi sujuud raadkeedaa ku taala nin aad u salaad badan buu ahaa fajacalad waxay guda gashay kutalunnaasi dadka kooxahoodii cutubyaalkoodii yanfariju inay furayaan lahu asaga waddaday u bannaynayaan hal qof oo ka leexda dhahay ma laha ninkii markii la arkayba qof walba intuu indhaha taagay yaa waddadii loo furay yatafaraju lahu inay u waasicinayaan waddadii oo wataqadu waxay ahaadeen dadkii ama ay ahaanayaan sufuufan sufuufan safsaf laba saf baa loo kala baxayo waxaa la rabaa in asaga la arko wahiya ayaduna waa kooxdiiye tastaqbiluhu wahiya waa safafyaalkii tastaqbiluhu way soo qaabilaysaayo way sugaysaa ninkii soo socday dadkii la socday binadaraati shawqi aragtiiyo iyo nadaraad iyo dayme hilow ah iyo walxubbi mid jacayl ah yay ku qaabilaysaa ninkiisuu u soo socday xataa balaqa alxajara alaswada ilaa xajru aswadkii uu soo gaaray wastalamahu wuuna salaamay markuu xajru aswadkii soo gaaray buu saa u salaamay ciidankii maantoo dhan boqorka ninkii boqorka ahaa war ka leexda la dhahayeyna cid u leex xataa la waayey ninkaanna hal qofood oo ka leexda yidhi lama helin waa loo wada baneeyey marka hunaa iltafata meeshaa markii arintu maraysay iltafata wuu eegay axadu rijaali xaashiyati ilaa e, haashim ibni cabdilmelig raggii xaashiyada iyo waardiyaalkii ciidanka ka mid ahaa mid ka mid ah ayaa wuxuu eegay ilaa hishaam ibni cabdilmelig waa ninkii loo banayn waayey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man haada kani waa kee alladii kaasoo akramahu nnaasu dadku ay karaamaynayaanay sharfayaan kulla haada alikraam karaamiddan dhammaanteed oo waajalluuhu ay weynaynayaan kulla haada alijlaal weynayntan dhammaanteed fa qaala hishaam wuxuu yidhi laa acrifu ma aqaano ma ogi buu yidhi ninkaasi waxa uu yahay ma aqaano wa kaana wuxuu ahaa alfarzadaq ninka lagu magacaabo farasdaq ninka lagu magacaabo waa shaaciriinta gabya mid ka mid ah dabaqada koowaad dadka shicirka markaa ugu jira xaadiran mid meesha jooga buu ahaa wa qaala wuxuu yidhi in kaana hishaamun hishaam hadduu yahay laa yacrifuhu ninaan ka saynin ninkan fa ana acrifu anaa aqaan buu yidhi ma aqaan hadduu hishaam yidhi anaa garanaya waddunyaa kulluhaa tacrifuhu adduunka dhammaantiin ninkan way taqaanaa haadaa cali bnu xusain war ninkani waa cali bnu xusain zayn radia allahu tacaala canhu ilaahay ha ka raadi noqdo asaga wa can abiihi aabbihiina allah ka raadi noqdo wa can jaddihi abkoogiisana allah ka raadi noqday awowgiise nin la yaqaan waaye uma anshada wuu gebiyey marka gabi buu tiriyey haada aladii tacrifu lbadxaau wadatahu buu yidhi haadaa midkan alladii kii waaye tacrifu ay taqiinay albaxaau baxaa maka bannaankeeda badxaha macnaha waa makaan sayl maa biyo maroo baytulxaraamka u dhow badxa ayaa taqaan buu yidhi wad'atahu socodkiisa istaaggiisa qaabkiisa waalbaytu beytkuna yacrifuhu wuu garanayaa walxillu xilligaa yaqaana ninkan walxaramu xaramkan wuu yaqaanaa hishaam hadduu yidhi ani ma aqaano haada aladii tacrifu lbadxaa'u wad'atahu waalbaytu yacrifuhu waalxillu waalxaramu xilligii xaramkaa yaqaan buu yidhi haadaa midkan ibnu khayri cibaadillaahi kullihim addoommada ilaahay dhammaantood midka u khayrka badan canugiisii waaye buu yidhi haadaa midkan ibnu khayri cibaadillaahi addoommada alla midka u khayr badan kullihim dhammaantood waa inan uu dhalay haada taqiyu midkan waa kii taqiga ahaa annaqiyu saafiga ahaa alطaahiru nadiifka ahaa ee daahirka ahaa alcalamu ee la yaqiinay calamkee macruufka ahaa ee la yaqiinay waaye buu yidhi midkaan hadduusan hishaam garanaynin sidaa ha ogaado haadaa midkan ibnu faadimati faadima canugeedii waaye in kunta jaahilahu haddii aad tahay mid jaahilka ah bijaddihi abowgiina ambiyaa ullaahi qad khutimuu nebiyada ilaahay kii lagu khatimay waaye nebi muxamed ayaa awow ah buu yidhi ninkaan haadaa midkan ibnu faadimati faadima inankeedii waaye waayo wiil ay dhashay baa dhalay in kunta jaahilahu haddii aad jaahil ka tahay bijaddihi awowgii ambiyaa ullaahi qad khutimuu abiyada ilaahay iyo nebiyaalkii ilaahay kii lagu khatimay waaye falayse ma aha qowluka hadalkaaga man haadaa aad tidhi kan yaa waaye bidaa'irihi mid dhibaaya midkaan yuu yahay iyo midkaan waa kuma aatiri wax dhib oo gaadhsiinaya ma laha sharaftiisa waxay hoos ugu dhimaysa ma laha alcurbu carabtii tacrifu way taqaanaa man ankarta qofkaad inkirayso walcajamu cajamna way garanaysaa carab iyo cajam oo dhan man ankarta way yaqaanin buu yidhi kiltaa yadayhi labadiisa gacmood mid kasta oo ka mid ahna khiyaaun khiyaa baa ku sugan caiyo siismo waxbuu bixiyaa camma cam yeeshay nafcuhumaa nafcigooda waxyaabo fara badan buu bixiyaa saan soo tilmaanay nin aad u gacan furan buu ahaa oo habeenkii jasadkiisii jasadkiisa caataha ah ayuu ku qaadi jiray dhabarkiisa kiyaas mataqaanaa daqiiq ah marka labadiisa gacmood khiyaaf baa ku sugan macnaha waxaa ku sugan kaiira alcataa waa siismo aad iyo aad u fara badan camma cam yeeshay oo camimtay nafcuhumaa nafcigooda yastawkifaani kuwaasoo shubmahaya waa laba gacmood oo wuxuu bixinaya iska daadanayo shubmaaya yastawkifaan macnaa dadkii ayay ku kor shubmayaanoo laa yacruuhumaa loogama rajo qabo cadamun inay go'aan inay cadam noqdaanay baaba-aanna wax laga rajaynaya markaa ma aha labadiisa gacmood waa kuwa markaa shubmaaya mar allaala markay shubmaanaysaa usii shubmaana ma e, laguma oga walaa yacruuhumaa cadamun inay go-aan sahlu lkhaliiqati waa ninay dabiicadiisu sahlan tahay waa nin lala dhaqmi karo laa tukhsha aan looga baqayn bawaadiruhu sharartiisa bawaadir iyo xanaaq uu xanaaqay inuu kugu dhibaateeyo laga cabsan maayo yaziinuhu waxaa kaloo qurxinaya ninkaani inaani laba waxyaabood oo kale xusnulkhuluqi dabeecad wanaag dabeecad wanaag ayaa ayaa ayaa ninkaani qurxinaysa laba waxyaabood yaziinuhu inaani laba waxyaabood ayaa qurxinaya xusnulkhuluqi dabeecad wanaag iyo washiyamu asluub fiicnaan oo isku macno dhow yihiin asluub hagaag iyo dabiicad fiicnaan baa qurxinaysa maa qaala laa laa ma uusan dhin qadun weli ilaa fii tashahudihi atixiyaadkiisa maahane markuu atixiyaadaya maahane weligii laa ma dhihin wax la weyddiistay laa inuu dhahay ma jiro laa maba yaqaan boo ma isticmaalin lowla tashahudu atixiyaadku hadduusan ahaan lahaynna kaanad laa'ahu laa'diisu nacan bay noqon lahayd ashhadu an laa ilaaha markuu leeyahay laadaas atixiyaadka meehe weligii laa muusan dhihin lowla tashahudu lowla tashahudu atixiyaadku hadduusan ahaan lahayna kaanat laa'ahu laa'diisu nacan bay noqon lahayd laakiin atixiyaadkaa qasaba ashhadu an laa ilaaha in la yidhaahdo cama albariyata makhluuqii ayuu ku camimay dadkii oo dhan bilixsaani ixsaan buu ku camimay dadkii oo dhan buu ixsaan ku camimay ninkaani oo wuxuu noqday nin ixsaankiisu aad iyo aad u badan yahay ixsaan fiican dadka u sameeye ku camimay dadkii oo dhan ixsaankiisa waa tii aan soo marno waxaan ku soo marnay ee waxaan ku soo marnay taariikhdiisa sida uu ixsaanka ugu samayn jiray makhluuqana uu ugu wanaag fali jiray fanqashacat mar allaala markuu ixsaanka iyo wanaaggaa sameeyey oo dadka uu wanaaggaa u sameeyey fankhashacat cizaalat waxaa baaba'ay oo ka zuulay canhaa makhluuqii xaggooda alghayaahibu mugdiyaalkii baa ka zuulay wاlimlaaqu faqrigii baa ka zuulay waalcadamu iyo wax la'aan makhluuqii oo dhan intuu ixsaan ku camimay ayaa waxaa ka tirtirmay oo ka zuulay hayaahib hayaahib ayaa markaa ka zuulay waa dulumaad waa mugdiyaalo walimlaaqu iyo faqri wاlcadamu iyo wax la'aan idaa ra'atu hadday aragto qurayshun qaala qaa'iluhaa ka wada hadlaya wuxuu leeyahay ilaa makaarimi haada midkaan makaarimtiisii wanaagyaalkiisu yantahi ku intihooday uu ku dhammaaday alkaramu karam oo dhanba wanaag oo dhan ninkan wanaagyaalkiisuu ku ekaaday wanaag oo dhan ninkan baa qaatay macnaha yuqdi waa arag laabaa yuqdi indhaha ayuu dabooshaa macnaha waa arag laabayaa xayaa'an xishood dartii markuu dadka la hadlayo xishood daraaddeed dadka si fiican uma eego wayuqdaa waa laga arag laabtaa asagana min mahaabatihi sharaftiisii haybadiisa haybada uu leeyahay dadku kuma dhacaan inay si fiican u fiiriyaan falaa yukallimu ma hadlo ilaa xiina yabtasimu inuu dhoola caddaynayo maahane mar allaala markaad aragta inuu hadlayana waa asagoo mubtasim ahoo dhoola caddaynayo farxadii markaa ka muuqato bikafihi kafkiisa iyo gacantiisa khaysuraanun baa ku jira shay ama weel riixuhu udugiisa cabiqun uu yahay mid aad u soo udgaaya waxaad mooddaa inuu gacanta ku haysto xisaan waa shay ama weel shaygaasoo riixdiisa iyo udugiisa caabiq yahayuu aad u carfaayo min kafi awraca nin xalaal miiradnimo badan kafkiisa ku jirta khayruzaanka waxay ku jirtaa min kafi awraca nin awrac xalaal miiradnimo badan gacantiisa iyo makafkiisa fii curnayihi sankiisana ama sanqaroorkiisana shamamun shamam uu markaa yahay shamam macnaha sanqaroor aad u dheer buu markaa leeyahay wuxuu cabirayaa quruxdiisa sanqaroorkiisana aad u dheer yahayo markaa ah nin aad u qurxoon mushtaqatun waxaa laga soo dilaaciyey oo ninkaani gobol ka mida uu ahaaday min rasuuliillaahi rasuulka alla sal alla alayh wasalam nebiga aad buu u qurxoonaa sal alla alayh wasalam saa darteed ninkan asagana waa mushtaqoo waxaa laga soo dilaaciyey rasuulka alla xaggiisa nabcatuhu asalkiisa asalkiisa wuxuu ka yimidba uu ka soo baxay waa rasuulka xaggiisa sal allahu calayh wasalam taabat waxaa tiib noqdoo hagaagsanaaday magaarisuhu sifaadkiisa sifoodkiisana way tiib noqdeen waalkhiimu khiimkiisana wuu tiib noqdayo waa xagga dabca dabcigii dabeecadda washiyamu iyo akhlaaqdiisaba waxaatiib noqday asalkiisa qiimkiisa iyo dabeicadiisa iyo shiimamkiisa iyo isluubtiisa iyo dabeicadiisa iyo akhlaaqdiisa gabay noocaasuu markaa tiriyey radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo can sibqi rasuulillaahi rasuulka wiilkuu awowaha u ahaa wa ardaahu ilaahayna ha raali geliyo faqad kaana wuxuu ahaa suuratan suurad fadatan oo keli ahoo ayadoo kale aan la arkinoo sarraysaa liladiina kuwii buu u ahaa yakhsha allaaha alla ka cabsanaya fi siri walcalani muuqnaashii qarsooni labadaba sir iyo calan labadaba si muuqatii si qarsoon iyo si muuqataba kuwa rabbi uga cabsanayey wayubnii wuxuu baabi'iyey wuxuu caateeyey annafsa nafsadda khawfan cabsi daraaddeed oo min ciqaabi illaahi ilaahay ciqaabkiisa uu ka cabsanaayo wa damacan iyo damac uu damcaayo fii hawaabihi ilaahay hawaabtiisa subxaana wa tacaala abaalgudka ilaahayna asagoo damcaya zaynulcaabidiin qisadiisii qiimaha badneed ayaan meesha uga baxaynaa abuu muslim baanu gelaynaa alkhawlaaniyu taabiciga lagu magacaabo waa abuu muslim alkhawlaaniy magaciisana waa cabdullaahi bin huwabi cabdullaahi bin huwabi ayaa lagu magacaabaa laqad tafaanaa waa baabi'iyey wuxuu ku dhammeeyey abuu muusa fi filcibaadati cibaadadii ayuu jasadkiisii iyo wakhtigiisii ku dhammeeyey xataa saara ilaa uu noqday yaquul inuu yidhaahdo low ra'aytu aljannata ciyaana haddii aan arka jannadii oo cad ciyaan ayadoo ah awin naara ama naartii oo ciyaanan ciyaan ahoo muuqataa maa kaana cindii agtayda ma aha mustazaadun tu markaa wax ka siyaadinaysaa mid wax ii kordhinaysa ma aha waayo wax allaala wixii la qaban lahaa ee cadaab looga fakan lahaa jannana lagu gaari lahaa yuu naftiisii ku tafaaneeyo markaa ku baabi'iyey cumaan ibnu caatika ayaa sidaa yidhi daarad way faaftay alakhbaaru akhbaartii waxay ku faaftay waa akhbaartii fii jaziirati alcarabi jaziirat lcarab waxaa ku faafay anna rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam faqula inuu ka adkaaduu cusleeyey calayhi korkiisa almaradu xanuunkii nebiga inuu xanuun adag oo daran qabtay ayaa jasiiratulcarab ku faaftay bacda cawdatihi ka soo laabashadiisii kadib uu ka soo laabtay min xajati alwadaac xajkii lagu magacaabayo xajatulwadaac xajatulwadaac markuu rasuulku ka soo laabtay sala allahu calayh wasalam jasiiratulcarab waxaa ku faaftay akhbaar ahayd inuu xanuunkii ka ziyaado noqday rasuulka fasawala shayطaanu shaydaankii wuxuu u qurxiyey lilswad alcansiya ninka lagu magacaabo an yacuuda inuu ku laabto lilkufri gaalnimo bacda aliimaan iimaankii kadib nin yaman joogay oo lagu magacaabo oo lagu magacaabo alswad e, alcansiy ayaa waxaa shaydaan u qurxiyey markuuba rasuulku xanuunkiisii maqlay inuu gaalnimo intuu ku laabto iimaankiisii dib uga laabto taasaa marka shaydaan u qurxiyey wa an yaftariya inuu been abuurto cala allaahi alla korkiisa wa an yaftariya iyo inuu abuurto cala allaahi alla korkiisa alkadiba been oo fayascuma uu u sheegto liqowmi qoomkiisii fi lyamani yeman joogay annahu nebiyun inuu nebi yahay mursalun lasoo diray min cindi illaahi alla agtiisa laga soo diray waa dhibaato inuu nebi yahay ayuu qoomkiisii u sheegtay kaana alswad alcansiy wuxuu ahaa rajula nin shadiida almirati miradiisu ay adag tahay wuxuu ahaa baa la yidhi nin shadiidulmiro ahoo miradiisu ay aad io aad u adag tahay macnaha fasahaadka iyo mashaakilka iyo dhibaatada uu wado miradu waa fasahaadka iyo sharta iyo waxyaabaha kibirka ah ay aad u daran tahay qawiya albunyati buu ahaa nin xooggiisu adag yahay qaab dhismaydka jidhkiisana wuu adkaa aswad annafsi nin nafsad xun buu ahaa naf madow mustaiira shari shartiisuna ay faafayso nin shar mustaiir ahoo shartiisu muntashir ay tahay oy sariic tahayoo meel kasta ay gaarayso ayuu markaa ahaa qad atqana wuxuu sugay uu si fiican u bartay alkahaanata fallalowga fallanfallowga iyo dhulka wax lagu dhigii kahanimada ayuu sugay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga waxadaqa wuxuu si fiican u bartay ashacbadata shacbadada waa sixirka cala annaasi dadka korkooda kaana aad buu xaadiq ugu noqdayo wuxuu ku xeel dheeraaday barashada sixirka wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa fasiixa lisaan buu ahaa nin carabkiisu fasiix yahay markuu hadlayo dadka ay si fiican u dhagaystaan raayaca albayaan bayaantiisii xujo caddayntiisuna ay sarrayso si fiican buu wax u kala dhigdhigaa akiya fuaadi laabtiisa ama fuaadkiisa ay aad u garad badan tahay aki ah qaadiran kari kara wuxuu awoodi karaa cala alacibi inuu ku ciyaaro bicuquuli اlcaamati dadweynaha caqligooda biabaaiilihi abaatiishiisa waxaan baailkay u wato ayuu awood u yeelan karaa inuu dadka caqligooda ku ciyaaro waa dadka caamadae waxba aan aqoonin wa kasbi اlwalaa'i dadka walaha ah alkhaasati ee khaaska ahee aan caqliga gaaban lahaynna wuxuu ku kasban karaa uu ku kasbanayey bihibaatihi hibooyinkiisa hibooyin iyo hadiyooyin fara badan buu siin jiray iyo wa cataayaahu sismadiisa hadiyooyinka iyo hibooyinka uu siinayana dadka khaaska ahee caqliga leh buu ku soo kasbadaa dadka caamadii aan wax garanayninna abaatiishuu caqligoodu kaga ciyaaraa wakaana aswad wuxuu ahaa laa yadharu linnaasi midaan dadka u soo muuqanin dadka uma soo baxo ilaa muqannacan asagoo hagoogan maahane biqinaacin hagoog aswada ee madow mar kastuu bannaanka u soo baxayo hagoog iyo maro wadow buu wataa liyuxiida suu u koobo nafsahu nafsadiisa bihaalatin haalad inuu nafsadiisa ku koobo haalad wax weyn inuu nafsadiisa ka dhiga macnaha min algumuudi walhaybati xagga cabsida iyo haybada dadka inay ka hebaystaan waxaad mar kasta a aragto saa loogama baqo laakiin waxa marmar la arkee marmar soo baxa haddana isqarinaya aad baa looga cabsadaa bisad hadda maalin kastayna ag joogtaa iyo ey lagama baqo maalintuu libaax meesha soo maro ilaa in badan lama arkine dadkoo dhan way baqayaan marka saa darteed wuxuu rabaa nafsadiisa inuu ku koobo bihaalatin weynayn min alumuudi iyo wاlhaybati baqdin iyo haybad inuu dadka geliyo waqad intasharad way faaftay dacwatu alswad alcansiy aswad alcansi dacwadiisii way faaftay fi lyamani yeman bay ku faaftay inuu nebi yahay intishaara naari dabkasuu ugu faafo fi lhashiimi cooska qalalan cooska qalalan marka saa loo gubo isla markii uu qabsanayaa dabka waqad saacadahu waxaa kaalmeeyo ku gacan siiyey calaa daalika arrintaana waa itibaacu qabiilatihi qabiiladiisii dadkii ka raacay oo min banii madxijin reer banii madxij ahaa reer bani madxij qabiiladiisii dadkii ka soo rumeeyey ayaa gacan ku siiyey lahu asaga wa kaanad yowmaidin maalintaa qabiilkii reer bani madxij waxay ahaayeen min akari qabaa'ili yamani qabiilooyinka yaman kuwa ugu badan cadadan xagga tirada waa waawsacihaa ugu waasicsan nufuudan xagga wax fulinta waxaa la qabta haddii la dhahana dadka ugu ballaaran bay ahaayeen waa ashadihaad kuwa ugu daran ba'san xagga xoogga iyo dagaalkana reer bani madaj bay ahaayeen kamaa sidii saacadatu ay u saaciday oo kale calaa daalika arrinta qudratuhu awooddiisii wixii uu karay oo ah calaa ikhtiraacin inuu ikhhtiraacdo uu bilowdo alkadiba been been ikhtiraaceedana way saaciday iyo fiihi isku dubaritaanka macnaha beenna wuu ikhtiraacanayaa waana isku habaynayaayo waa mid been isku dabaridaaya kaana waa saaciday iyo wa isticaanatuhu kaalmayntiisii uu kaalmaystay biadkiyaa'i dadka garaadka iyo caqliga badan oo min atbaacihi dadka asaga raacay ah calaa daalika arrintaa beenta iyo waxa uu samaynaayo uu u kaalmaystay intaasoo dhan way saaciday faqad zacama wuxuu u sheegtay linnaasi dadka anna malakan malag min asamaa'i cirka inuu yanzilu calayhi uga soo dego korkiisa bilwaxyi waxyi malag baa cirka iiga soo dega buu yidhi oo waxyi ii wada wayukhbiruhu una khabraayo u sheegaya bilmugayibaati waxyaabaha qaybka ah waxyaabaha maqan ee qaybka ah malag u soo dega oo u soo waxyooda inuu jiro taana wuu u sheegay wasalaka wuxuu u qaaday liiqnaaci annaasi dadka suu u qancin lahaa bisixati zacmihi waxa uu sheeganayay haadaa kaa ah inuu nebi yahay malagna u soo degaya siixnimadeeda wuxuu dadka ku qanciyuu u raacay masaalika shataa waddooyin kala duduwan dhowr dariiq oo kala duwan buu u maray fa kaana wuxuu ahaa yabufu mid dira cuyuunahu shaqaalihiisa dadka cuyuuntiisaee wax u soo jaajuusa ayuu diri jiray fii kulli makaanin makaan kastuu u diraayay liyaqifuu lahu say ugu soo kuurgalaanay ugu soo ogaadaan calaa shu'uuni nnaasi dadka xaaladooda iyo wa shujuunihim e, shujuunadooda shujuunahum inay markaa soo ogaadaan macnaha waa axdaaftii mashaakilaadkooda iyo wixii mushkilo ee dadka markaa haaya wayakshifu inay u soo caddeeyaanay soo ogaadaan can asraarihim siriyaalkooda iyo wa akhbaarihim khabaradooda dad baa magaalada intuu ku firdhiyey qof kasta meesha xanuunaysa iyo danta uu leeyahay iyo ninkii dhoof raba iyo dad u soo ogaadaa loo soo sheegayaa hebel hadduu kuu yimaado waa ka caloosha xanuunaysa hebel hadduu kuu yimaado safar buu rabaa ogow hebel hadduu kuu yimaado hanti buu u baahan yahay in asraartii waxa qalbigooda ee akhbaartooda ah u soo ogaadaa wayanfudu inay hoos ugu galaan wayanfudu inay gaaraan ilaa maa yactaliju ilaa maa yactaliju waxa ku dhex sugan ayaga oo min khabaayaa nufuusihim nafafyaalkooda waxa ku qarsoon ah oo min alaamaali yididiilooyin iyo walaalaami xanuunyo ah dad u soo ogaaduu dirsaday wa kaanuu waxay ahaayeen fi lwaqti nafsihi xilligaa ayada ah waa dadkuu dirsadaye yuqruuna kuwa ku kadiya haaulaa'i nnaasi dadkaa ayaga ah bilujuu'i ilay inay asaga magan galaan ma xanuunsan tahay haa hebel u tag waxaa u tagtaa nebiga ka kan ma tahay haa nebigeena u tag saa leeyihiin macnaha way kedinaayeenoo waxay ku kedinaayeen bilujuu'i ilayhi inay asaga soo magan galaan wa talabi alcawni iyo kaalmo inay ka dalbaan minhu asaga xaggiisa fa kaanuu waxay ahaayeen idaa jaa'uuhu markay u yimaadaan dadka aswad waajaha mid ku qaabila kulla dii xaajatin bixaajatihi nin kastoo dan u saaxiiba dantiisu ku qaabilaaya ilan horaa loogu sheegay nin baa dan loostiisa loo soo sheegay albaabku markuu ka soo golleeya kaalay sow dantaada saa ma aha soo saa isaa matiid adiga soo kii xala xanuunsanoo xala dhamma tegaya soo matiid ilan waa loo soo sheegay markaasuu saa dadka kula qaabilayaa wabada'a wuxuu ku bilaabayaa kulla saaxibi mushkila mid kastoo saaxibulmushkilo ah oo dhib haysataa bimushkilatihi mushkiladiisa intuusan qofka sheeganin asaa ku bilaabaaya وaraahum wuxuu u tusinayaa dadkii annahu muطalicun inuu yaqaanuu og yahay calaa maa khafiya wixii ku qarsoon min asraarihim asraartooda wixii siryaarahee u qarsoon inuu og yahay taasuu dadku u tusinayaa waaqifun uu og yahay calaa ma statara min khabaayaa nufuusihim waxa asturan ee daboolanoo nafafyaalkooda ku qarsoonoo khabaayaaka nafuusyaalkooda ah taana inuu og yahay yuu dadka markaa u tusayaa waa taa wuxuu ula imaanayaa uu ku ag samaynayaa amaamam dadka hortooda min alcajaa'ibi waxyaabo yaab leh waalgharaa'ibi oo aad aad lala qariibsado waxyaabo yaab badan oo gharaa'ib ah yuu dadkii agtooda ku samaynayaa maabuu kaga samaynayaa yudhilu wareerinaya cuquuluhum caqligooda wayuxayiru wareerinaya albaabahum fikiryadooda iyo fikirkooda famaa labisa maba daahinba an caduma inuu weynaaday amruhu amarkiisa arrintiisi baa weynaatay wastaarat shuhratuhu wastataarat waxaa faafay shuhratuhu caannimadiisa nin caan ahoo wuxuu noqday meel kasta laga maqlay wa kaura waxaa batay itibaacu raaciyaalkiisii fawahaba bihim wuxuu qabsaday uu weeraray cala sanca sancuu ku soo booday wuu qabsaday uma kabacdi wahaba wuxuu ka qabsaday min sanca sanca isagoo jooga cala almanaaطiqi اluqraa manaadiq iyo waddamo kale magaalooyin kale xataa daanad ilaa ay u hoggaansanaatay lahu asaga albilaadu bilaadii magaalooyinkii alwaaqicatu ku yiilay maa bayna xadramuud wa aa'if xadramuud ilaa aa'if inta udhaxaysa asagay u hoggaansanaadeen wamaa bayna albaxrayni wa cadan cadan iyo baxrayn inta udhaxaysana wuu qabsado way u hoggaansamaadeen walama istatabba walamaa markii istatabba uu sugnaaday almru amarka uu u sugnaaday lilswad alcansiy oo wadaanat lahu ay u hoggaansanaatay albilaadu albilaadi iyo walcibaadu addoommadiiba nashida wuxuu u degdegay uu bilaabay fi tatabuci inuu raacraacu dabagalo mucaaridiihi dadkii ka hor yimid intii ilaahay xaqa ku sugay ee tiri adi nebi ma tihid markuu awooddaas isku arkay bal inuu soo qaqabto dhammaantood ayuu bilaabay oo wa miman ka mid ah aataahumullah ilaahay uu siiyey iimaanan iimaan raasikhan adag oo sugan bidiinihi alqawiim diintiisii toosneed inay ku sugnaadaan intuu ilaahay siiyey oo asaga ka hor timidoo mucaaraday inuu dabagal uu dhibaato ku sameeyo taasuu markaa u degdegay iyo wa yaqiinan yaqiin oo haabitan sugan binebiyihi nebigiisii ay sugeen alkariimi ee sharafta lahaa sala allahu calayh wasalam ay dhaheen aswad ilaa nebi maba ahanba waa walaa-un iyo walo macnaha waa ictiqaad saadiqan dhab ah oo lilaahi ilaahay la rumeeyey walirasuulihi rasuulkiisa raggaasuu damca inuu soo qabto wa jahran la dhawaaqay oo la jahray bilxaqi xaqa wa tasadiyan ka hor istaagay oo ka hortegay lilbaaili baailka fa jacala wuxuu gudo galay yabatishu inuu soo qabanayo bihim ayaga fii qaswatin qaasiyatin si adag oo ka kan inuu usoo qabto fii qaswatin si qalayl ah qaasiyatin oo naxariis darro ah inuu markaa usoo qabto wa yunzilu bihim uu ku dejiyey ayaga ashadda nikaali ciqaabtan u adag inuu dhandhansiiyo dadka taasuu markaa bilaabay wa kaana fii aliicati haaulaa'i dadka uu daabiciintee uu dabagalay uu rabay inuu dhibaatada gaarsiiyo oo ilaahay iimaanka ku sugoo hadalkiisa aan raacin waxaa safka hore kaga jiray cabdullaahi bin hawabin waa abuu muslim almukanaa lagu naanaysoo lagu kunyeeyo biabi muslimin alkhawlaaniy waa taabicigaanu ka hadlayno ninkaasaa safka hore markaa kaga jiray kaana abuu muslim alkhawlaani wuxuu ahaa rajulan nin sulban ku adag fii diinihi diinkiisa nin diinkiisa xoog u haysta buu ahaa qawiyan xoog badan fii iimaanihi iimaankiisa iimaankiisuna adag yahay caniidan ku adag fi ljahri in lala jahroo kor loogu dhawaaqo bilxaqi xaqa caniid ku ahoo ku adag macnaha qad akhlasa wuxuu saafi uga dhigay nafsahu nafsadiisa lilaahi ilaahi subxaana wa tacaala fa wuxuu ka jeestay can idunyaa adduunkii wasiinatiha dhalaalkeeda wazahida wuxuu nacay fii zuqrufi alcayshi nolosha quruxdeediiyo wamataacihi mataacda mataacda nolosha zuqrufkeeda iyo cayshka zuqrufkeedii labadaba wuu nacay oo wuu ka zaahiday wanadara wuxuu ku nadray xayaatahu noloshiisa liaacati اllah ilaahay aacadiisa iyo wadacwati ilayhi in ilaahay jidkiisa uu dadka ugu yeedho wa baaca wuxuu iibiyey alfaaniyata midda dhammaanaysa ayuu bilbaaqiyati midda haraysay aakhira ku soo iibsaday macnaa adduunkuu iska iibiyeyo aakhira uu soo iibsaday beeca samaaxi beec samaax ah samaax macnaha beec sahlan amase wax kasta loo huro ayuu markaa ku iibsaday faaxallahu الnaasu dadkii wuxuu ka degay min nufuusihim nafafyaalkooda mansilatan rafiicatan mansilo sarraysa meel sare ayuu dadka ka degay nafyaalkooda macnaa nin qiimo leh inuu yahay waraa'a waxay arkeen fiihi asaga rajulan inuu yahay nin طaahira nafsi nafsadiisu ay طaahir tahay iyo wnafiisi nafsada iyo nafiiska labadaba nafsadiisa inay طaahir tahay nafiiska iyo wax allaala wixii qaali ahna agtiisa inay daahir markaa ka yihiin mustajaaba dacwati ducadiisa mid la ajiiba inuu yahay cinda allaahi alla agtiisa waqad araada wuxuu doonay alswad alcansiy an yabtisha inuu soo qabto biabi muslim badshatan jabbaara qabasho adag oo jabbaara ah si kibirnimo badan inuu usoo qabto abuu muslim taasoo markuu saa usoo qabtana tabuhu kicin karta alhalaaca cabsi wاljazaca iyo argagax ku kicinaysaa fii nufuusi mucaaridii dadkii ka hor yimid ee caariday nafyaalkooda dacwatihi sheegashadiisa fi siri wاlcalani si sir ah iyo si calana labadaba dadkii uga hor yimid taasoo argagax ku abuuri karta oo wataqamacuhum qamcan celin karta oo wataqamacuhum celinaysa waxa ay rabaan inay sameeyaan iyo kor imaashihiisa qamcan celitaan wuxuu damcay inuu aswad alcansi wuxuu damcay inuu abi muslim uu qabto uu ciqaabo ciqaab adag taasoo in allaala inta asaga ka hor timid dacwadiisa argagax iyo cabsi ku abuuraysa macnaha waa sidaa fa amara wuxuu amray bilxatabi qoryo in lasoo guro bian yukaddisa in lagu soo ururiyo fii saaxatin barxad oo min saaxaati sanca sanca barxad weyn oo ku tiilay yuu yidhi qoryo iyo xaabo badan ha lagu soo guro wa an tudrama in la huriyo fiihi xaabada annaaru dab in lagu huriyo buu amray haddana dab in lagu shido qoryaha meesha yaaloo dhanba la dabeeyo wa wadaca annaasa dadkiibuu isugu yeedhay aswad ilaa an yashhaduu inay soo xaadiraan dadkiibuu dhaha laisku yimaado berito bian yashhadu ilaa an yashhaduu inay soo xaadinaan istitaabata faqiihi اlyamani yaman caalimkeedii faqiihii yaman towbakeenkiisa ha loo soo xaadiro waayo wuxuu rabaa in meesha la keeno oo dabka la tusiyo lagu cabsigeliyo kadibna la dhaho ka laabo oo waxaad qirtaa inaan aniga nebi ilaahay ahay xaaladaasuu yidhi marka dadka waa inay ka soo qayb galaan towbakeenka faqiihii yaman iyo wa caabidihaa caabidkeedii abi muslim alqawlaani iyo wa iqraarihi sugitaanka uu sugi doono binubuwatihi nebinimadiisa aswad inuu nebi yahay uu qiri doono wa fi lwaqti almuxadadi waqtigii la xadiday ee loogu talagalay aqbala wuu yimid alswad alcansiy wuu yimid cala asaaxati barxaddii buu yimid allatii taasoo iktadat binnaasi laga soo ururiyo lagu soo buuxiyo dadkii iqtidaadan soo buuxin meeshii saaxada iyo barxaddii dabka ka shidhnayd ee dadka isugu imaadayay soo buuxiyeen meeshii buu yimid aswadna wa kaana wuxuu ahaa xufu bihi miday hareereynayaan oo ay ku wareegsan yihiin dawaaqiituhu nimankiisii dawaaqiita ahaa waa nimankii kibirka u saaxiibkee asaga raacsanaa iyo wa kibaaru atbaacihi intii asaga raacsanaa kuwoodii waaweynaa dawaaqiiddiisii iyo shayaadiintiisii iyo intii asaga raacsanaa kuwii u waaweynaa wayaxuutuhu waxaa hareeraynayo dhinac socday xarasuhu waardiyaalkiisii iyo waqaadatu jundihi ciidankiisii abbaanduulayaalkooda iyo nimankii hogaaminayeyna way dhinac socdaan fa jalasa wuu fadhiistay calaa kursiyihi kursigiisii alcadiimi ee weynaa alladii kaasoo nusiba lahu loo taagoo loo sameeyey qubaalata annaari dabka hortiisa kursi weyn baa loogu sameeyey meeshii buu fadhiistay waqiida ilayhi waxaa loo soo kaxeeyoo loo keenay abuu muslim alkhawlaaniy calaa mar'i min annaasi wa masmacin meel ay dadkoo dhan ka arkayaan ayna ka maqlayaan ayaa la keenay falamaa markii saara uu ahaaday abuu muslim bayna yadayhi ninkii nebinimada sheegtay hortiisa nadara ilayhi wuu eegay nadara waa fiiriyey ilayhi abu muslim aلطaaqiyatu kii kibirka badnaa alkadaabu beenlowga ahaa fii khuyalaa si kibir badan buu u fiiriyey si khuyalo ahoo isqaadqaad iyo kibir badan yuu ninkii taabicigaa u eegay uma kabacdi nadara wuu eegay ila naari dabkii markuu ninkii abu muslim uu si fiican u fiiriyey haddana dabkii holcaaye buu fiiriyey uma nadara wuxuu eegay ila naari dabkii allatii tata'ajaju hurahayay amaama hortiisa fii daraawatin si daran oo xooga uu huraayo u shidmaayey debkiina wuu fiiriyey uma iltafata ilayhi haddana abu muslim buu soo eegay wa qaala wuxuu yidhi atashhadu ma qiraysaa anna muxammadan rasuulullah muxamed inuu rasuul ilaahay yahay ma qiraysaa qaala nacam haa haa buu yidhi ashhadu waxaan qirayaa annahu muxamed cabdullaahi warasuuluhu inuu yahay وأنhu rasuulku سيد المرsليiن mursaliinta oo dhan sayidkoodii inuu yahay وأnnahu khaatm النbiyiina أيضا nebiyaasha midka lagu khatimay inuu yahay ayaan qirayaa taasaan qirayaa buu yidhi arrintaasaan markaa qirayaa inuu yahay nebiyaalka midka markaa lagu khatimay oo nebi kale uusan markaa ka dambaynin faqaطba wuu ururiyey marka alأswad alcambasiyu wajha wejigiisa wejigiisa ayuu ururiyey wazamma xaajibayhi wuxuu adkeeyey uu isku keenay labadiisii xaajib waa labada indhood inta u dhaxaysa qofku markuu xanaaqii markuu faraxsan yahay yaa meelahaasaa laga dareemaa mar allaala markii xaaladii ay saa tahay oo ninka uu yidhi arrintaasi waan qirayaa in nebi moxamed uu intaa yahay sal allau calayh wasalam wejigiisii ayuu tubay faqadaba wuu tubay alaswad alcansiyi wajhahu wazama wuu ururiyey xaajibayhi xaajibayhii buu ururiyey wa qaala wuxuu yidhi watashhadu ma qiraysaa waayahe canii aniguna rasuulullaahi inaan rasuulkii ilaahay ahay waa kibri madax adayg ani inaan rasuul ilaahay ahay ma qiraysaa faqaala abuu muslim wuxuu yidhi inna fii udunaya dhegahayga samaman way jigaan buu yidhi si fiican ma u maqlo falaa asmacu ma maqlaayo maa taqul waxaad dhahayso hadalkaagaan kale iguma socdo macnaha dhegahayga saman baa ku dhigoo dhegajig baa ku jiro ma maqlayo buu yidhi faqaala aswad wuxuu yidhi idan aqdifuka fii haadihi annaar waayahay dabkan baan kugu tuurayaa qaala abu muslim wuxuu yidhi in facalta haddaa saa yeesho oo aad dabka igu tuurto adtaqaytu waxaan kaga badbaadayaa oon kaga dhowrsanayaa bi haadihi annaari naartan ee tan ah allatii taasoo waquuduha alxadab xaabadii qoryaha lagu shiday naaran dab baan ilaahay iiga ilaalinayaa oo aan kaga dhowrsanayaa waquuduha annaasu waalxijaara dadkii dhagxaanta lagu hurinayo calayhaa korkeedana malaa'ikatun ay yaaliin malaa'ig ay joogaan khilaadun ad adag shidaadun dardaran laa yacsuuna allaha alla aan caasinayn maa amaram wuxuu amro wayafcaluuna falaya maa yu'maruuna wixii markaa la amro naartaasaanbu uga fakanayaabui tan haddaad igu rido taas waa laiga badbaadinayaa faqaala aswad wuxuu yidhi lan acjala kugu degdegi maayo calayka korkaaga wasautiixu waxaan ku siinayaa laka adiga alfursata furso fursad baan ku siinayaa buu yidhi lituraajica saad ugu laabato caqlaka caqligaaga doqon baa tahee war caqligaaga ku noqo uma ka bacdihaa ah, caadda wuu ku celiyey calayhi korkiisa asu'aala su'aashii faqaala wuxuu yidhi atashhadu ma qiraysaa anna muxammadan rasuulu ullaahi muxamed inuu rasuul ilaahay yahay faqaala nacam haa maxaan u qiri waayey ashhadu waxaan qirayaa annahu nebi muxamed cabdullaahi wa rasuuluhu inuu yahay wa annahu arsalahu inuu ilaahay la soo diray bidiini alhudaa waalxaqi diin hanuun iyo mid xaq wa khatama birisaalatihi risaalad oo wakhatama ilaahay uu ku khatimay birisaalatihi risaalada nebi moxamed alrisaalaat risaalooyinkii oo dhan tiisaa lagu khatimay fasdaada waxaa u kordhay alswadu xanaqan xanaaq baa u ziyaaday aad buu usii xanaaqay wa qaala wuxuu yidhi watashhad waaye ma qiraysaa anii rasuulu ani inaan rasuulka ilaahay ahay faqaala abuu muslim wuxuu yidhi amaa akhbartuka soo kuuma sheegin anna fii udunaya dhegahayga samaman weyjigaasoo kuma dhihin dhegajig baan qabaa falaa asmacu ma maqlayo maqaalataka haadihi wax kasta ma aha maqaaladaadaan yaan ka dhegajigaa waay laakiin hadallada kale wuu maqlayaa falaa asmacu maqaalataka oraxdaada haadihi ee tan ah fastashaada wuu huray alswad alcansiy haydan xanaaq buu la huray min saraamati ijaabatihi jawaabidda abuu muslim go'naanteeda saraama waa jawaab go'an wahuduwi nafsihi naftiisa deganaanteeda wa sakiinati jawaarixihi xubnihiisa xasritaankooda ayuu aad ula xanaaqay wahama wuxuu damcay bian ya'mura bihi inuu amro oo fa yulqiya fi naar naarta lagu tuuro aawakii dadka dabka ku rida qabtee dabka ku rida inuu dhaho ayuu damcay cinda daalika markaa agteeda taqadama waxaa soo aaday minhu aswad xaggiisa kabiiru dawaaqiitihi nimankii dawaaqiitiisa ahaa dawaaqiitihi dawaaqiitihi nimankiisii kibirka badnaa koodii u weynaa ayaa aswad soo aaday wahamase afka ayuu u dhoweeyey fii udunihi dhegtiisa qaa'ilan asagoo odhanaya ina rajul ninkan kamaa carafta saad og tahay aahiru nafsi waa nin nafsadiisu ay daahir tahay mustajaabu dacwa ducadiisanay mustajaabo tahay wa ina allaha ilaahayna la yakhdul ma hoojinaya mu'minan qof mu'min ah lam yakhdulhu ilaahay ma hoojinayo qof mu'min ah fii saacatin wakti oo min saacaati shidda xilliga shiddada ah xilli xiga dhibaatooyinka lagu jiro ilaahay ma hoojinayo qof mu'min ah wa innaka adigana in alqaytahu haddaad ku tuurto hadda fi naari dadka wanajaahu allaahu minhaa allana uu ka badbaadiyo hadamta waxaad dumisay kullamaa banaytu waxaad soo dhistay oo dhan wixii nebiyaan ahay intaasuna aada soo waday dhulkaad ku dartay waayo fii laxdatin waaxida hal daqiiqa keliya wadafacta annaasa dadkiina waxaad u saartay ila alkufri gaalnimo binubuwatika nebinimadaada ay kugu gaaloobaan dafcan saaritaan ninkan haddaad dabka ku turto dabkii gubi waayo naga tag baa lule nebi aad tahay ma lehe wain axraqtahu haddii aase ay gubto axraqatu naara dabkan hadduu gubo isdaada annaasu dadka waxaa u kordhaya bihi asaga icijaaban la yaabid walahu ikbaaran weynaana wuu leeyahay ninkan waa nin sharaf leh oo diinta lagu yaqaano xataa hadduu dabka uu gubo dadkii oo dhan way yaabayaan wa rafacuuhu waxay ku tirinayaanay ugu kor qaadayaan ilaa masaafi shuhadaa'i nimanka shuhadada safkooda ayaa la geynayaa famunna calayhi iska galadayso ninkan biiطlaaqi saraaxihi jidkiisa isaga sii daa ninkani waxaan ku farayaa inaad iska galadaysotood dhahdo warbax waa ku cafiyeye saa dadka agtooda sharaf ugu yeelo biiطlaaqi saraaxihi wadadiisa usii daynteeda waanfihi anfi oo ka cayri min albilaadi bilaadana ka anfi buu yidhi waarix minhu dadka uga raaxay wastarax adigana ka raaxayso maxaa dhibkiisa ku geeyey iyo gubowgiisa inaad ku cibowdaa suuragal ahee buri waana ku cafiyey dheh faأkhada wuu qaatay alswad bimashuurati daaquutihi daaquudkiisii shaydaankiisii saaxiibkii ahaa taladiisii buu qaatay amara wuxuu amray bimuqaadarati bilaadi beledka inuu isaga baxo lisaacati isla waktiga isla hadda iga bax buu yidhi yamama wuu saaray oo wuxuu aaday abuu muslim alkhawlaani wajha wejigiisa shadra almadiina dhanka madaalada madiina buu soo aaday wa kaana wuxuu ahaa abuu muslim yumanii nafsahu mid nafsadiisa ku tamaniya aadna u jecel biliqaa'i rasuuli illaahi rasuulka la kulankiisa sal allau alayh wasalam fahuwa asagu qad aamana wuu rumeeyey bihi rasuulka qabla yaktaxila intuusan ku indho kuulanin caynaahu labadiisa indhood biru'yatii aragtida nebiga asagoo nebiga arkin ayuu rumeeyey watafraxa wuxuu ku farxay nafsahu nafsadiisa bisuxbatihi la saaxiibitaanka nebiga macnaha inuu saas saaxiib kula noqdo rumayntuu rumeeyey laakiin weligii muusan arkin laakinahu laakiinse maa kaada ma sigin yabluqu inuu gaaro abuu muslim xawaashiya yarib yarib duleedkeeda <coughs> magaalada madiina duleedkeeda iyo atraafteeda inuu gaaro xataa balagahu ilaa ay soo gaartay nacyu الnabiyi salawaatu اllahi wasalaamu calayh qabargeeriyaadkii nebiga sal اla alيه wasalam nasiib wanaag intuusan gaarinba nebiga waa dhintay baa soo gaartay magaalo madiine ayuu saa u galay welina gudaha ma gaalin iyo wa qiyaamu abibakrin abibakr istaagiisii asidiiq calaa khilaafati muslimiin muslimiinta maamulkooda min bacdihi rasuulka kadib baa soo gaartay faxazina waa murgooday calaa wafaati nebiy geerida nebiga alkariim nebigii sharafta lahaa geeridiisii buu la murgooday xusnan murug khaalada dhehdoo dhex gashay suwaydaa'a qalbihi qalbigiisa gudihiisa ayuu aad uga murgooday balaqa wuu soo gaaray abuu muslim almadiinata magaaladii madiina wa qasada wuxuu soo aaduu u soo qasday masjida rasuuli illaahi rasuulka alle masjidkiisa sal اlahu alayh wasalam falamaa markii aqbala uu soo qaabilay cala lmasjidi masaajidka u yimid caqala wuu dabray naaqatahu hashiisii qariiban meel u dhow buu ku xidhay min baabi albaabka masaajidka wadakhala wuxuu galay ila alxarami nabawiyi ashariif xaramkii nebigae sharafta lahaa wasallama wuxuu salaamay calaa rasuuli illaah rasuulka alla salawaat ullahi wasalaamuh calayh uma waqafa wuu istaagay ilaa saariyatin tiir oo min siwaariya almasjidi masaajidka tiirihiisa ka mid ah wajacala wuxuu gudagalay yusallii inuu tukanaayo falamaa markii faraqa uu dhammeeyey min salaatihi salaadiisa wa muslim waaye tawajaha waxaa soo aaday naxwow dhankiisa cumar ibn khaaab radia allahu canhu xataa intii cumar saara uu ahaaday amaama hortiisa abuu muslim hortiisuu soo istaagay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi mimani rajul ninku waa kuma war xaggee ka timid waayo faqaala min alyamani yaman baan ka imid buu yidhi faqaala maa facala allaahu ilaahay muxuu ku sameeyey bisaaxibinaa saaxiibkeenii alladii kaasoo sajara uu u shiday lahu asaga caduwullaahi cadowgii ilaahay annaara dabka war nin baana soo gaartay dab loo shidayoo la gubi rabaye see ilaahay yeelay faanjaahu allah ilaahayna uu ka badbaadiyey minhaa xaggeeda aan maqalnay ka waran ninkaa xaalkiisa faqaala abuu muslim wuxuu yidhi huwa bikhayrin min allahi wanicma khayr alluu ku jiraa iyo nimco alle faqaala cumar wuxuu yidhi nashadtuka allah allan kugu dhaariyay alastahu soo adi ma tihid soo adi ma tihid ninka saa ah faqaala bala haabuu dhahay abuu muslimna faqabala cumar wuxuu ka shumiyey maa bayna caynayhi labadii inta udhaxaysa wuu mudan yahay wa qaala wuxuu yidhi atadri ma og tahay maa facala allaahu wuxuu ilaahay ku sameeyey bicaduwi illaahi cadowga allii wa cadowika cadowgaaga cadowga allii cadowgaaga suu ilaahay u galay faqaala wuxuu dhahay kalaa maya faqad inqadacad way go'day ahbaaru akhbaartiisa waa iga go'day canii xaggayga mundu laga soo biloabo markaan qaadartu ka soo baxay alyamana yaman faqaala cumar wuxuu yidhi qatalahu allah allaa dilay calaa aydi albaqiyati albaaqiya intii hartay ee baaqiyada ahayd gacantooda min almu'miniina mu'miniintii asaadiqiina saadiqiinta ahayd ayuu ilaahay ku dilay wa adaala ilaah wuxuu zuliyu tirtiray dowlatahu dowladiisii jiritaankiisa dowladiisiina ilaahay wuu tirtiray <clears throat> wa radda wuxuu ku soo celiyey ilaahay atbaacahu intii asaga raacdee nebinimo u sheegatoo ka dhigatay ilaa diin illaahi ilaahay diinkiisa faqaala abuu muslim wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii lam yukhrijnii aan iga saarin oon iga bixinin min addunya adduunka macnaha aanan dhimanin waayo xataa qarab ilaa ay qaboobsatay caynaya labadaydii indhood bimasracihi dilkiisay ku qaboobsatay wa cawdatii iyo soo laabashadii almakhduuciina kuwii la dhagray oo min ahli lyamani reer yaman ahaa ilaa aknaafi اlislaami islaamka xiradiisa allihii ku soo celiyo indhahaygii ku qaboojiyey ayaa mahad iska leh abuu muslim baa sidaa yidhi faqaala lahu cumarna wuxuu u yidhi wa ana aniguna axmad ullaha allan ku mahadinayaa alladii allihii araanii i tusiyey fii ummati muxammadin ummatu muxamed dhexdeeda man iga tusiyey fucila bihi lagu sameeyey kamaa fucila bikhaliil raxmaan khaliil raxmaan wixii lagu sameeyey oo kale abina ibraahim calayhi salaam calayhi asalaam faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum alsfaliin ama aksariin faadna waxay dhaheen ubnu lahu bunyaan ku dhisa faalquuhu fi ljaxiim naar jaxiimana ku rida mar allaala markii saa loogu xiray oo dabka holcaya lagu tuuri rabay yaa malakuljibriil u yimid in maxaan kuu qabtaa amaa anta falaa buu dhahay ma waxbaa ii qabanin ilahayna way ogyahay subxaana watacaala xasbiya allah wanicma alwakiil waa ku tuureen qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahiima waa lagu dhex riday debkiiba waaba demay qabow aan dhib lahaynna wuu noqday ilaahayna waa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala uma marka allihii iga tusiyey ummatu moxamed nin lagu sameeyey sidii nebi ibraahim lagu sameeyey oo kale dab inta loogu talagalay loo shiday haddana alla ka badbaadiyey allahaasaa mahad iskale uma kabacdi akhadahu wuxuu ka soo qabtay cumar min yadihi gacantiisii waa abuu muslim wamadaa bihi wuxuu la soo aaday ilaa abi bakr falamaa markii dakhala calayh uu usoo galayna sallama wuu salaamay abaa muslim calayhi calaa abuu bilkhilaafati buu ku salaamay khilaafadii wabaayaca wuuna la mubaayacooday faajlasa wuu fadhiisiyey asidiiqna baynahu wa bayna cumar asaga iyo cumar dhexdeeda ayaa abuu muslim la fadhiisiiyey wadafiqa waxay guda galeen ashaykhaani labadii shaykh waa abubakar iyo cumare yastaciidaani inay ku soo oo ay weydiinayaan maca abi muslim khabarow khabarkiisa maca alswad alcansiy ka warraba see noqotay xaalkaaga see ahaa maxaa dhahday muxuu ku yidhi wixii bay ku soo ceshteen aqaama wuu degay abuu muslim alkhawlaani zamanan zaman ayuu ku nagaa fi lmadiinati almunawara lazima wuxuu laazimay khilaalahu zamankaa gudihiisa masjida rasuul rasuulullah masjida rasuulilaahi rasuulka alla masaajidkiisa sala allahu calayh wasalam wa sallaa wuxuu ku tukaday maa shaaa allah intii ilaahay doonay an yusalliya inuu ku tukado fii rawdatihi rawdadiisii waa masaajidka rawdada ku taalla almutaharati ee daahirka ahayd waakhada wuxuu wax ka wa akhada wuxuu qaatay ama uu ka bartay maa wasica wixii u suuro galay alahdu inuu qaato can jillati saxaabati saxaabada kuwoodii waaweynaa min amhaali sidii abu cubaydat ibnu jaraax وأbي dhrn الغفاaري وعubaadaة بن الصاmت ومعاad بن jبل وcoof بن مالك الأشجaعي raggaasuu wax ka qaatay ثuma kabaعdi badaa waxaa u soo daahirto u muuqatay لأbi mسلم an yftaxila inuu guuro إilى bilaadi شham inuu u guuro وأn yتakidahaa inuu ka dhigto lahu meeshaa مqaaman meel uu nagaado meel uu dego inuu ka samaysto ayuu markaa damcay abu mسلم الkhawlاni wuxuu ka guuri doonaa magaalada madiina wuxuuna u guri doonaa shaam sababtuu u guri doonana waynoo imaan doontaa qisada abaa muslim alkhawlaani waa qiso aad iyo aad u macaan badan laakiin aad iyo aad u dheer ilaahay subxaana watacaala haddii nafyi xayaata nagu gaarsiiyo habeen dambaanu dhammaystiri doonaa inta ka hartay iyo taabiciga markaa ku xiga ilahi waxaana ka baryanaa inuu xaqna waafajiyo daacadiisii diintiisa nagu sugo raggaa qisadooda cajaa'ibta badan maba la gaari karee dad soo dhadhoway inuu ilaahay naga dhigaan rajaynaynaa in allahu tacaala wabillaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam